yidhahdaa xadkiisa ama tacriifkiisa maa fiihi cilataani farciyataani tarjixu ixdaahumaa ila alafd wاlأkraa ilى اlmacna ow maa fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama alcilatayni fi istiqlaali manci sarf xadkiisi waa sheegnay shardiguu leeyaha nidhi shardigiisa waxa weeye anlaa tadkula calayhi al walidaafatu isimkaasu amhilu leeyahay waa saddex iyo toban miaal waa arki doonaa saddex iyo toban miaal oo kala duwan uu iska leeyahay meeluu joogaba saddex iyo toban miaal amhilu leeyahay isimkaas sababta uu sarfiga u aqbali diiday maxay tahay ficiluu shabahay ficilku sarfi ma aqbalo ficil tanwiin lama geliyo tanwiinu ficil ma gasho inaysan tanwiin gelin ficilka waxaad ku garaneen tanwiintu calaamadaha isimkayba ka midta kelmadii la arka tanwiin lagu arko isimnimaaba lagu xukmiyaaba tanwiintu waa calaamad isimkaba lagu yaqaan ficil la tanwiiniyaa ma jiro tanwiinu ma gasho ficilka sababtuna waa maxe fiihi cilataani ficilka laba cilaa ku sugan labada cila maxay yihiin ishtiqaaqu min almasder waxtiyaaju ila alfaacil farciyataani labada cilaba waa fac ficilku waa mushtaq waxaa laga soo qaatay masder masderkuna waa ism marka waa faracoo mushtaqu wuxuu farac ka yahay mushtaqu minhuga waa muxtaajo waa baahan yahay ficilku faacil u baahan yahay faacilna waxaan ism ahayn ma noqdo marka muxtaaj waa faracoo wuxuu farac ka yahay muxtaaju ilayhi kan loo baahan yaho ismka labadaas cilo midu lafdigay u laabanaya ishtiqaaqa lafdiga u laabana midna macnahay u laabanaya اxtiyaajka macnaha u laabanaya marka sidaas darteeda ma aqbalo ficilku tanwiin isimkii shabaha marka oo ficilka shabaha oo sida ficilka laba cilo ku jirto labada cila kuwii ficilka maaha ficilka labadii ku jirtay maaha laba kalea ku jirta isimkan malansarifkan laakiin waxay iskala mid yihiin ficilkana laba cilaa ku jirta isimkan malansarifkaana laba cilaa ku jirta ee labada cilo iyo labada cilo isku mid maaha isku mid maaha cilana waa sheegmayo luqatan wasilaaxan xaa cilo la yidhaah darsigii shalan ku qaadanay alcilatu caaridun hayru abiiciyin a luqada la yidhaah istilaaxana maa yataratabu calayhi اlxukmu a la yidhaahdaa waa soo qaadanay luqaan qaadanay istilaaxaan qaadanay tacriif malansarifaan qaadanay shuruuddiisiyaan qaadanay amiladii oo saddex iyo toban ah noo dhimanba malansarif oo dhanba marka isim kasta oo shabaha ficilka oo sidii ficilkii laba cilo laga helo oo labadiisa cilo farac yihiin oo labada cilo mid lafdiga u laabanay midna macnaha u laabanay isimkaas maalaa yansarifaa la yidhahda maalaa yansarifaa la yidhahdaa waxaa laga ilaaliyaa wixii ficil laga ilaali jiray ficil maxaa laga ilaaliyaa waxaa laga ilaaliyaa ficilka waa in la tanwiiniyo ficilka waxaa laga ilaaliyaa aljar bilkasr kasra maba gashada ficilka jarku waa ka mamnuuc walaa khafta fiiha fi afcaal waad soo martay marka waa laga ilaaliyaa kasre waa laga ilaaliyaa tanwiin waa laga ilaaliyaa alu ma gasho ficilka lamana idaafeeyo lamana idaafeeyo ficil mudaaf ma noqdo haddaad mudaaf maqasho waa isim mudaaf ileyhi haddaad maqasho waa isim ficil lama idaafeeyo aluna ma gasho ficilka ma gasho marka isimkii shabaha ficilka wixii ficil laga ilaali jiraa laga ilaalina marka la tanwiinin ma kasre la saari ma alla gelin ma la idaafayn ma waaba laga ilaaliya wixii oo dhan ma la fahmo walismu isimka aladi isimka laa yansarifu aan sarfoomayn huwa aladii waa midka ashbaha shabahay alficla ficilka halkee ka shabahay fii wujuudi cilatayni laba cilo la helidoodu ka shabahay labada cilo farciyatayni labadaba farc loo nisbeeyey ixdaahuma labada cilo midoo tarjicu waxay u laabana ila lafdi lafdiga walukhraa midda kalena tarjicu waxay u laabana ila almacnaa macnaha o amase wujida waxaa laga helay fiihi isimkaas cilatun cilo cilada waaxidatun keligeeda ciladaasoo taquumu istaagayda maqaamal cilatayni labadii cilo booskooda fi istiqlaali manci sarfi sarfiga la diididiisa ay la kali noqonay meeshii awal laba cilo inta iskugu tagaan sarfiga diidi jireen ayadaa la kali noqonay diididda sarfiga la diido keligeeda sarfiga diide isimka ay gasho keligeeda sarfiga u diide ayadaa la istiqlaale oo la kale noqonaysaa fi diididda awal meesha isumkanta laba cilo gasho oo iskugu tagaan ay sarfiga u diidi jireen ciladaanu keligeeday geleen markaasay sarfiga u diiday keligeed wal cilalu marka cilooyinkuna waa imisa waa sagaal cilooyinku waa imisa waa sagaal ijmac wasin caadilan anis bimacrifa rakib wasid xujmatan falwasfu qad kamulaa aa lagu jaqiya may kugu yaallaa fiiriya marka sagaalka aan ka tarin haddayn baydku idin yaallo ijmac jamaca loola jeeda jamac o waa cilada koobaad wazid ziyaadaة alif wanuun aa loola jeedaa ziyaadatu alif wanuun aa loola jeedaa soo laba maaha caadilan cilada la yidhaha cadli aa loola jeedaa annis cilada la yidhaha tacniif aa loola jeedaa dhadigayn bimacrifa calamnimaa loola jeedaa calamnimo rakib cilada la yidhaha magaceeda tarkiibaa loola jeedaa wazid cilada la yidhaah wazid cujmatan cajaminimo ku dar cajaminimaa loola jeedaa waa kelimad aan carabuma dejin ee cajamigu dejiyeen falwasfu wasfigii ku dar qadka mula cadadkii waa dhammaystirmayba meeqaan haynaa sideed maan haynaa waxaad aan ku laabanno ijmac ijmac jamac wazin sideedaad haydaan ma haydaan sagaal ha ku qaldaminna sagaalaa meesha laga rabaa sideedaadna ii sheeg ku laabta sagaalaa meesha laga rabaa ijmac waxaa laga rabaa jamac ilo laydhaha magaceeda u fiirsada jamac ilo laydhaaha laga rabaa wazin meesha wazin aan u akriyo halkaasa qaladku ka jiro wazidna maahan wazin waay oo nuun ah waxaana loola jeedaa wasnu lficli halkaas loola jeedaa wasnu اlficli waa labo caadilan cadliyaa loola jeedaa waa saddex anis taniisaa loola jeedaa dhadigayn waa afar bimacrifatin calamnimaa loola jeedaa waa shan rakib tarkiibaa loola jeedaa waa lix wazid ziyaadatu alif wa nuun aa loola jeedaa waa toddobo cujmatan sideed cajabnimo falwasfu sagaal waa sagaal sagaalkaasa waxaa ka imaanaya saddex iyo toban miisaan sagaalkaas waxaa ka imaana saddex-iyo toban misaal saddex iyo toban misaal ayaa ka imaane isagaa aad u faahfaahina saddex iyo tobanka misaal baa noo yaalay marka kitaabkaan ka aragn laakiin cilooyinka inaad sagaalkan u xifdisantaha waa laga maarmaan oo beydkan aad haydo sagaalka cilo inaad korka ka tahaan ijmac maxaa loola jeedaa jamac wazin maxaa loola jeedaa wasnulficli caadilan maxaa loola jeedaa cadli anis maxaa loola jeedaa taniis macrifa maxaa loola jeedaa calam rakib maxaa loola jeedaa tarkiib zid maxaa loola jeedaa ziyaadatu alif nuur cujma maxaa loola jeedaa cajaminimo falwasf iyo sifa sagaalkaas cillo wey cilooyin fiiri marka cilooyinkaas sagaalkaa waxyar haddana aan ku laabano fiiriya ijmac jamca loola jeeda soo maahan waa cilo keligeed inta isimka gasha sarfiga ka mancida xagga iska dhiga yada ah, jamca waa cilo keligeed sarfiga mancida cilo kaloo ugu tagta uma baahna yadu keligeed ay sarfiga diidi kartaa jamacnimadu waxa loola jeedana waa la sharxi doonaa xagga dhig anis taniiska laba loo qaybiyaa taniiska laba loo qaybiyaa taniis bilأlif taniis bigayri alif taniiska maxaa loo qaybiyaa labo maxaa loo qaybiyaa taniis bilأlif taniis bigayri alif macnaheedu waxay tahay kelimadan marka mu'anaf laga dhigaa laba shaya taniis looga dhigaa in alif la geliyo oo saas mu'anaf looga dhigo iyo in wax kale la geliyo oo wax kale mu'anaf looga dhigo xublaa gabar uur leh xublaa hadda waa mu'anaf maxaa mu'anaf taasna waa tamiis maxaa ka dhigay alifta oo weliba hamsadu ka dambayda aliftu marka tamiis la yidhahda bilif waa labo tami alif la yidhaahdo maqsuura maqsuura waa alifan hamsa ka dambayda xublaa oo kale waa waa alifan hamsa ka dambayda mamduuda haddii la yidhahdana waa alif hamsa ka dambaydo sida saxraa oo kale saxraa saxraa maxaa ka dambeeya saxraa hamsa ka dambayda alifta aan hamsadu ka dambayn maxaa la yidhahdaa maqsuura alifu tamiis maqsuura midda hamsadu ka dambayda maxaa la yidhahda alifu tamiis mamduuda taniiska marka kala qayb maxaa loo qayba taniiska labo taniis bilif taniis guta alif taniis bilif keligiisu sarfiga manciya cillo kale uma baahna in lagu daro keligiisu sarfiga manciya cillo kale uma baahna in lagu daro keligiisu sarfiga diidi kara marka meel waxaad dhigataa jamc xagga dhigo keligii sariga manciyahay tamiis bilelifna xagga dhigo waxaa kuu soo haray markaa sideed cilwo maxaa yal tamiiskiya laba loo kala qaybiy sideedaa kuu soo haray tamiiskaa laba loo qaybiyo tamiis bikayri alif waa la reeba jamc iyo xagga la dhigay iyo tamiis bikayri alif sideedda soo hartay fiiri marka wasin wasinulficil waa kuu soo haray cadlina waa kuu soo haray taniis bikayri alifna waa soo haray carabnimana waa soo hartay tarkiibna waa soo haray siyaatu alifonu waa soo haray ijmana waa soo hartay wasfina waa soo haray soo sideed maa sideed cilo sideed cilo sideeddaas cilo u fiirsa mar kale haddana carabnimada bayt baydka qaybta hore muxuu ku dhammaaday bimacrifa oo carabnimaa qaybta dambena ku dhammaaday falwasfi labadaas cilo labadaas cilo mid kamidu waa inay ku jirtaa kelimad kasta oo sarfiga laga manciyo oo laba cilo ku jirto labadaas cilo beydka sadrigii sadriga waa qaybta hore beydka sadriyaa lahaha muxuu ku dhammaaday calamnimu beydka qaybta dambe cajusaa lahaha cajuskuna muxuu ku dhammaaday falwasfi labadaas marka isim kasta oo maa oo sababta loogu looga manciyey sarfiga ay tahay laba cilaa ku jirta isim kasta oo maalayansarif ah oo sababta sarfiga looga manciyey ay tahay laba cilaa ku jirta laba cilaa ku jirta isim kasta oo la yidhaahdo labadaas mid kamid mid weyna ku jirta waa laga maarmaan labadaas cilaa marka waa laba ciloo raciis ah, laba ciloo raciisaana wey labadaas cilo isim kastoo sarfiga laga mancina labadood mid waa in laga helaa haddiiba laba cilo ku jirto wey warkaas ma la fahmo marka labadaas laga saaro sideeddii maxaa soo haray lix cilo lixdaas cilo lixduba sarfiga waa calamka waa la shaqeeya lixduba calamka waa la shaqeeya lixda kale lixda kaleo soo hartay markaan ka reebno macrifo markaan ka reebno calamnimo iyo wasfi lixda soo hartay waa maxay waa wasnulficli iyo cadli taniis bikayr alif tarkiib ziyaadatu alif unuun cadcujmu sow lix maahan lixduba calamka waa la shaqeeya waa la shaqeyn maxaan ula jeednaa waxaa dhici karta isimka inay galaan calamnimo iyo wasnulficil saasuu malaysalif ku noqona waxaa dhici karta isimka inay galaan calamnimo iyo cadli saas sarfiga looga manciyo waxaa dhici kara isimka inay galaan calamnimo iyo sarfiga looga manciyo waxaa dhici kara isimka inay galaan tarkiib iyo calamnimo sidaa sarfiga looga marxiyo waxaa dhici karta isimka inay galaan cajabinimo iyo calamnimo sidaa sarfiga looga marxiyo lixduba waa la shaqeeyaan calamka hadalkaas ma la fahmo laakiin wasfiga saddex bisaa la shaqeeya wasfiga saddexaa la shaqeyda bes waxaa la shaqeeya wasnulficil iyo cadli wasnulficil iyo cadli iyo zaat alfumuur saddexaasaa la shaqeeya wasfiga saddexdaa la shaqayda wasnulficil iyo cadli iyo zaat alfumuur saddexdaasaa la shaqeeya waxaa dhici karta isimka inuu inay galaan wasfi iyo wasnulficil sidaasu maalaysarifku noqona waxaa dhici karta isimka inay galaan wasfi iyo cadli sidaasu maalaysarifku noqona waxaa dhici kara isimka inay galaan waصfi ziyadة alfunuun saas malaysag ku noqon marka fiiri meeqa misaala soo baxda halkaas lixdba waa la shaqeeyaan calamka meeqa misaala ka soo baxeen saddexna wasfigay la shaqeynaen meeqa ka soo baxeen sideed sideed sideed ku noqoto sagaal wa lix iyo saddex la isku dara sideeda sagaal wa soo maaha sidaasay sagaal misaal ka suga imaana sideedaas cilo laba waa laba ra'iisa waa labadee calam wasfi calamka meeqa cilaa lixaa soo haray marka calam iyo wasfi laga reebo meeqaa soo hare lix lixdaas calamka imisaa la shaqeeya lixdu waa la shaqeeya haye wasfigana meeqaa la shaqeeya saddex waa saddexdeed wasnulficil cadli daa alfanuun saxiix intaas maskaxda ku qabo intaas kaliyaha lagaa rabaa iiri marka intaasuu kuu sharaa wuxuu ku yidhi walcilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa filismi isimka dhexdiisa oo watadullu tusayda cala alfarciyati faracnimada wahiya iyadu raajicatun una laabayda ilaalmacnaa macnaha isnaani waa lab sow lama dhihin isimka markuu manansarif noqona fiiri isimka markuu maalaynsarif noqonaaso lama dhihin waa in laba cilo laga helo labada cilo waa farc labaduba mid lafdigay u laabeen midna macnaha soo lama dhihin labada cilo macnaha u laabaydu raba inuu ku baro horta sideed cilo soo maaha labaa macnaha u laabanaya lixna lafdigay u laabanaya inuu intaas ku kala baruu rabo fiiri sow lama dhihin isimka maalaynsarifka waa in laba cilo laga helo labadaas cilo labaduba waa farac midu macnahay u laabanayn midna lafdigay u laabanayn macnaha wax kale uma laabtaan calabnimada iyo sifada u laabtaan labada cilo labada ra'iis ah. labadaasaa macnaha u laabata oh. macnaha labada cilo u laabata waa labadaas bis cilad kaloo macnaha u laabataa ma jirto labo sideed ka jar maxaa soo haray lix lixda kale lafdigay u laabta hadhow marka isim kasta oo lagu yidhaha laba cilaa ku jirta labada cilo fiiri midda macnaha u laabaydaa isimka ama calabnima ku jirta ama صifa ku jirta labadaas midda ku jirta wey midda macnaha u laabanay midda kaloo la socota fiil taasaa lafdiga u laabayde marka weligeed macnaha laba cilo bisa u laabad waa labadee alcalamu waifa bis ma jirto cilo kaloo macnaha u laabad lixda kalena maxay u laabaayaan lafdiga fiili marka alka wlcilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa filismi isimka oo watadullu tusayda cala alfarciyati faraxnimada wahiya iyaduna raajicatun u laabayda ilalmacnaa macnaha inaani waa labo laysa ayru laysa hayru daalika mawjuuda intaas wax aan ahayn wax jira maaha mana la helay laba cilo bis wey labada cilo waxa u laabta xagga macnaha waa laba cilo bis wlcilalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa filismi isimka watadullu tusayda cala alfarciyati faracnimada wahiya raajicatu una laabayda ila macna inaani waa labo laa kayru laba qayrkood mawjuudan ma aha laa kayru daalika labadaas wax aan ahayn mawjuudan wax la helaya maaha alwlaa midda ugu horayda alcalamiyatu waa calamnimada wahaaniyatu midda labaydana alwasfiyatu waa sifanimada kalaas waxa u laabta macnaha waa labadaas mid ka mida labadoodu isku meel iskuguma yimaadaan labadoodu ism islama galaan mid un baa ku jirta middaas ku jirta u laabayd agga macnaha ah, labadoodu ism galaan carabnimo iyo sif waa labadii ra'iis ah, islama galaan mid un baa ku jirta cilo kalaa wehlida marka marka mar walba macnaha wax u laabta waa labadaa midda ku jirta ism ah, labadaa mid ka mida alulaa midda horayda alcalamiyatu waa calamnimo waaniyatu midda labaydan alwasiyatu waa waa sifanimo walaabudda waana lagama maarmaa min wujuudi waaxidatin mid in la helo midoo min haatayni lcilatayni labadan cilo ka mida filismi isimka waa in laga helo isimka almamnuuci loo diidaa min asarfi tanwiinta bisababi wujuudi cilatayni laba cilo la helido sababteedna loogu diidaa fii isimka dhexdiisa laga hela isimka lagu leeyahay sarfiga waa loo diidaa cilo sababta loogu diidaana laba cilaa laga helay isim kastoo lagu yidhaahdo isimkaas labada ciloo laga hela mid kamiduhu waa labada ama calamnima ku jirta ama waصfiye ku jirta ism kasta oo lagu yidhaahdo sariga waxaa loogu diiday laba cilaa ku jirta labada cilo mid kamiduhu waa labadan ah, labadaas mida waxay noqeen ama calamnimo ama waصfiye waa laga maarmaan walaabudda lagama maarmaan waxaa ah min wujuudi waaxidati mid in la helo midoo min haatayni cilatayn labadan cillo ka mida calaamnimada iyo sifada filismi isimkii waa in laga helo isimka almamnuuci loo diiday min asarfi tanwiinta bisababi wujuudi cilatayni laba cilo la helidood sababteed loogu diiday ficilkiisa laga helo isimka haddii lagu yidhaha hal cilaa laga helay saasaa sarfiga loogu diiday labadaanu kuma jiraan markaas kuma jiraan labadaan ilaa waxaa jiraan idha hal ciloo keliga sarfiga diidi kara jiraan laakiin haddii lagu yidhaha isimkan sarfiga waxaa loogu diiday laba cilaa laga helay labada mid kamidu waa inay labada noqoto mid kamida ah, labada mid kamida wey mid laakiin haddii lagu yidhaha isimkan sarfiga waa loo diido hal cilo keligeedoo sarfiga diidaa ku jirta labadaanu kuma jiraan markaas labadaanu keligood sarfiga ma diidi karaan ah, cilooyinka sarfiga keligood diida ka mid maaha labadaan waa jamacnimo iyo taniis bikayr alf waxa sarfiga keligood diida laakiin isim kastoo la yidhi laba cilaa ku jirta saasaa sarfiga loogu diiday labada mid ka midu ama waa carab ama waa wasiy waalcilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu laga helaa fi lismi isimka wa tadullu tusee cala alfarciyati faracnimada wa takunu noqonayda raajixatan mid u laabanayda ila lafdi lafdiga situ cilaalin waa lix cilo lix cilo weyn cilooyinka isimka gala oo farcnimada tusa oo lafdiga u laabtaa lix mid ka mida ah wey waa lixdi ah, waa lix mid ka mida ah. walcilaalu cilooyinka allatii cilooyinka tuujadu allatii cilooyinka tuujadu laga helaa fi lismi isimka wa tadullu tusayda cala alfarciyati farcnimada wa takunu noqonayda raajicatan mid u laabane ilaa lafdi lafdiga sit cilaalin waa lix cilo waa lix cilo markaas waxaan ka hadlaynaa lix cilo aan leenahay cilooyinka labada sarfiga u diida laakiin haddii la yidhaah cilo sarfigama diido cilada lafdigaah waa toddoba markaas maxaa yeelay jamacnimadu waa cila lafdiya jamacnimada hadda nooguma jirto maxaa yeeley keligeeday sarfiga diiddaa iyadoo cilo kale in lagu kabo uma baahna markay sarfiga diiday waana cila lafdiya iyadu saas darteeda cilooyinka lafdigaahu guud ahaan waa toddobo laakiin waxaan hadda tiraynaa waxay yihiin cilooyinka laba labada inta iskugu taga sarfiga diida kuwaas ayagana waa sideed laba waa macnawi lixna waa lafdi lixaa lafdiga wahiya lixda lafdigaas oo lafdiga u laabataa ataniisu waa taniis taniiskaasoo biqayri alifin ahaaday ilaa taniis meeqaa loo qaybiyey labo taniis meeqaa loo qaybiyey labo taniis bilif taniis bigayri alif wahiya lixdii ataniis waa taniis taniiskaasoo bigayri alifin aliflaan ahaaday alif qeydkeed ahaaday o waalcujmatu cajaminimo labo watarkiibu tarkiib saddex wa ziyaadatu alifi wanuuni alif iyo nuun siyaadaha afar wa wasnu lficli wasnulficli shan waalcadlu iyo cadli lix waa lixdaas lixdaas weeye kuwa lafdiga u laabta lixdaasaa lafdiga u laaba wuxuu kuu sheegaa lixduba calamka sarfiga waa la maciyaan lixduba waa la shaqeeyaan calamka wuxuu ku yidhi walaabudda waa laga maarmaan min wujuudi waaxidati mid in la helo midaasoo min haadihilcilal cilooyinkan ka mida maca wujuudilcalamiyati calamnimada la helideeda la jirkeeda haddii kelimadda calamnima ku jirto lixda mid ka kamida hala joogto isimka maalayn maalansarf markuu yahay oo calamnima ku jirto yaa la jooga lixdan mid ka kamida oo lafdiga u laabayda calamnimadoon macnahay u laabay macnahay u laabanay walaa budda waa laga maarmaan min wujuudi waaxidati mid la helideed waaxidadoo min hadilcilal cilooyinkan ka mid a maca wujuudilcalamiyati calamnimada la helideeda la jirkeed fiihi isimka laga helo amaa maca alwasfiyati wasfiyada la jirkeeda falaa yuujadu la heli maa minhaa cilooyinka xaggooda ilaa waaxidatun mid maahan oo min alaai saddex ka mid a ah. laakiin isimka haddii sifa ku jirta wasfinima ku jirta lixda la wada heli maayo saddex mid kamid aha la hela saddexaa la shaqaynaya wasfiyada isimka hadday cilada ku jirto macnawiga ay wasfi noqoto lixdan la wada heli ma saddex ka mid aha la hela oo sarfiga la mancda amaa مع wasiyati wafinimada la jirkeeda haddii isimkii wafinima ku jirto falaa yuujadu laga heli maa minhaa cilooyinkii lixda ahaa ilaa waaxidatun mid maahane waaxidadood min alaain saddex ka mida saddex mid ka midaha la hela wahiya saddexdu ziyaadatu alif wanuni wey o oo wasnu ficli labo aw ilcadli ama cadli saddex saddexdaasaa la shaqayda wasfinimada intaas ma la fahmaa intaas hadda aan soo sheegay ma ku sidii in loo soo dulmaraa la raba intaas waa aasaaska baabkanan aasaaskiisii wey ma la fahma haye hadha waa lagu celina wax yaraan ku darna marka fa miaal hadda waxaa la bilaaba fiiriya ayadi wixii lagu soo sheegaya la tadbiiqina waa la dhaqan gelina wixiiyaa la tadbiiqina waa la dhaqan gelina waxaa la bilaabaa ciladii calamnimada ahayd oo macnawiga ahayd oo lixdii kaloo lafdiga ahayd la shaqaynaya an miaal lagu siina miaal calamiyati calamnimada miaalkeedii maca tamiisi tamiisna jirkiisa xaal ay ahaatay calamnimadu tamiiskaasoo bikayri alifin ahaaday faatimatu wey wa zaynabu wey wa xamsatu wey iri marka hal shay maskaxda haddana geli tamiis horta marka hore meeqaan u qaybin labo tamiis bilif tamiis biayr alif tamiis bilif mar horaan iska reebno meel dhigno kaas baabkaan hadda maanta aan ka hadlayno xataa midka berriya inuu soo geli doono ma ogi maantana warkeed badaa is arki mayno taniis bilf mana ka hadlayno maxaan ka hadlaynaa taniiskaan ka hadlayna maanta biayri al biayri alfa saddex mar kale fiiri waa barakoonaay taniis biayri alf waa saddex saddex wey saddex wey taniis biayri alf waa meeqaa isagu saddex waxaa la yidhahdaa taniisun lafdiyun lafdi marka lagu dhawaaqo xagga lafdiga tamiisa uga jira laakiin xagga macnaha waaba mudkerda oo waa maxay waa ism ta ku jirto ta'da waxbaa lagu tamiisiya hadda fiiri nin magaciisa waxa la hahda dalxatu lafdiga xaa ku jira t ta'daasna tamiisay tuse marka lafdiga dhawaaqa xaggiisu tamiis magacaanu ka yihi laakiin xagga macnaha waa nin waa mudaker soo ma jeedi ism kastoo mudaker uu iska leeyaho ta u ku jirto maxaa la yidhaahdaa tamiisiisa tamiiun lafdiyu xamsatu dalxatu oo kale tamiiun lafdiyu tamiiun macnawiyun tamiidka labaad maxaa leedaha tamiiun macnawiyun maxaa loola jeedaa tamiiun macnawiyun waxaa loola jeedaa lafdigan xagga dhawaaqa ugama jirto ta ta laguma arko laakiin daatada uu tusaya muanaf waa magac muanaf iska leeya iiri zaynabu zaynabu aan idhi zaynabu mataa ku jirta maya taniis kuma jiro alifna kuma jiro tano kuma jirto labadaasa wa lagu taanasiya labadii midna kuma jiro laakiin xagga macnuhu muanas ka yahy maxaa yeele magacan zaynabu daatada uu ku dhacayaa muanasa waa gabar magaciid soo ma kaasna maxaa la idhahdaa ta'niisun macnawiyun xagga macnuhu taniis ka yahy zaynab iyo hinda iyo oo kale fiiri asmaada oo dumarku iska leeyihiin oon taduna ku jirin alifkuna ku jirin maxaa laydhahdaa ta'niiun macnawiy waxaa soo haray magac oo lafdigii uu uga jirto ta-o macnaha u tusa iyo daatadu tusaana waa mu'anas faatimatu i faatimatu lafdiga maxaa ku jirta ta dhawaaqa lagu dhawaaqa lafdiga lagu dhawaaqa kelimadda maxaa ku jirta ta daatada uu tusa magacana waa dumar wey soo maaha marka waxaad tidhahdaa faatimatu waa maxay waxay leedahay taniifun bihima lafdigiina waa ka taniif macnihiina waa ka taniif soo ma jeedin faaimatu faadimatu xafsatu ir bihima ay bilafdi walmacna lafdigiina taniifa uga jira macnahana mucanafku tusa lafdigan soo ma jeedin marka taniif biqayri alif meequ qaybsamaa saddex taniifun lafdiyu taniiun macnawiyu taniiun bihima taniiun lafdiyun haya ku dhawaaq miaal xamza dalxat taniiun macnawiyun ku dhawaaq zaynabu hindu taniiun bihima ku dhawaaq faatimatu xabsatu saddexda miaalu ku siiye waa saddexdaas saasay kala yihiin fiiri wuxuu ku yidhi fa miaalu اlcalamiyati calamnimadii miaalkeedii maca taniisi xaal calamiyadu ay ahaatay taniis iyadoo la jiro taniiskaasoo bikayri alif aan alif ahayn faatimatu wey faatimatu maxay misaal u tahay taniisu bihima wa zaynabu maxay misaal u tahay macnawi wa hamsa muxuu misaal u yahay lafdiyu khalaas saddexdaas marka hadda waa malaysane haddaan hadda caamil wax qasbiya haddaan gelino fadxan saarayna waxaad leedahay marartu bifaatimata ma dhihi karnaa marartu bifaadimati maya waa mamnuuc ma dhihi karnaa haadihi faadimatun ma dhihi karnaa ma tanwiinin karnaa maya mamnuuc wey tanwiinna lama tuso kasrana lama tuso marartu bifaadimata haadihi faadimatu qaalat faadimatu rawat faadimatu tanwiin lama tuso ra'aytu faadimata tanwiinna lama tuso kasrana lama tuso labadaas mamnuucay ka yihin oh. marartu bifaadimata iraab marka marartu bifaadimata marartu ficlu wa faacilu bifaadimata albaau xarfu jari faadimata ismu majruuru bilba wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu fi akhirihi niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wlmaanic waa kaas maalshahidku wlmaanic lahu min asarfi alcalamiyatu maca taniisi اlafdiyi wاlmacnawiy afaadinaan ecraabayna wاlmaanic lahu min aلsarfi alcalamiyaةu maca الtaأniis اlafdiyi wاlmacnawiy haye waxaan misaalaynaa zaynabu zaynaba binti jaxsh waxaad tidhahdaa marartu waxaan soo maray bizaynaba marartu waxaan soo maray bizaynaba marartu ficlu wa faacilun bizaynaba albaa xarfu jari zaynaba ismu majruur bilbaa wa calaamatu jari fatxatu daahiratu fi akhirih niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wlmaanic lo min asarfi alcalamiyatu maa taniif اmanawiy maca taniif اlmacnawiy haye xamsatu marartu waxaan soo maray bixamsata marartu ficlu wa faacilu bxamsata albaa xarfu jari xamsata ismu majruur bilba wa calaamatu jari fatxatu daahiratu نiyaabaة can اkasr لأnnahu sm laa ynصarف واlmaanicu lahu min الصarف alcalamiyaةu maca taniisi lafdiyi macnaha hadda fahamta iraas adaawada macnaha in la fahmaa muhiima macnaha in la fahmo a muhiima bs halkaas marka waxaan qaadanay miaalkii oo calam iyo iyadoo ismka iskula jiraan taniis bغayr cel hadda faaima sarfiga waa laga manciyey maxaa iskula jira laba cilo laba cilo oo waa maxay calamnimo calamata waa taqaana waa magac daata gaar iska leeya gabdhaha adduunka joogan mafaadima la wada yidhah islama yidhah gabar gaaraha loo bixiya waa calab waa calab calamnimaa ku jira iyo ta'niif labadaasa iskula jiraan labadoodu waa farac labada cilaba calamnimadu inay farac ka tahay tankiir nakiranimo weligaa ogow marka lagu yihahdo calamnimaday sar ka tahay cani tankiif nakiranimaday sar ka tahay ah, taasaa far asala nakiranimada asala maxaa yeele fiiri markii koowaadoo gabadhu dhalatay ma magacay laheed maya nakiray aheed wulidat ah, bintun aan leena wulidat ah, lifulanin bintun xalay hebel gabara loo dhalan leena gabar bintu waa nakira soo maha kadibaa marka neef laqalaa la yidhi faadimatu calamnimadaa dambeeyey soo maha marka calamnimadu yay ka tahay ar yani tanjiir nakiranimay farac ka tahay sa waayo cilada kaloo ku jirta waa taniis waa taniis taniisku yuu farac ka yahay can tadkiir haddaa rabto si aad u fahamto waxaad tidhahdaa mudakr iyo muanas iyo asala mudakr yaa sheegi kara su asal ku yahay haye <laughs> waa sheegay maasha allah markii koowaad ilaahay nebi aadan u abri soo maaha kadib baa laga abuuray awo maasha allah si saxa u sheeg ah, sidaas waa loo tusaaleeyaa waxaa kaloo la yidhaha alfaada carabiga hadhow marka naxwada sidaanu gaaritaana taas fahmi lakin tanaa hadda la fahmi kara tanaa aada loo fahma soo ma jeedin laakiin carabiyada marka la galo hadha waxaad arki doontaa kelimada marka hore mudakarnibaa loogu dhawaaqaa haddaad rabto mu'anaf in loo adeegsado kadiba calaamada lagu daraa saamiyta hadda waxaa leedahay rajulun qaa'imun qaa'imun soo maaha haweeney haddaad rabto kadiba ta ku dari imra'atun qaa'imatun ta'daa dambayda ku darida lafdiga mudakerka horeeya laakiin misaalkaana ka dhowga waa kaasa marka waxaan leenaha calamnimadu inay farac ka tahay calamnimadu can itankiir taniidkuna can itadkiir lafdiga yaa u laabana markaan qofka oqon waayo waa eber lafdiga ta'niidka iyo calamnimada yaa u laabana tamiilka u laabana macnaha ayaa u laabana calamnimada mar walba calamnimadu macnahay u laabanay meel kale maba u laabato ayadu ayada iyo sifadu meel kale uma laabtaan ah, macnaha ayaa u laabana calamnimo lafdiga ayaa u laabana tamiis khalaas saasaad ku wade zaynab waa lami fiihi cilataani laba cilaa ku jiraan labada cilo maxay yihiin calamnimo iyo tamiis macnawi ah, labaduba waa farac calamnimo ayay farac ka tahay yani tankiin taniiskuna yuu farac ka yahay can tadkiir macnaha yaa u laabanaa calamnimada lafdiga yaa u laabanaa taniis ah. wa hamza waa lamis sidaas kuwa wa mihaalu lcalamiyati calamnimada mihaalkeedii maca alcujmati cajaminimo la jirkeeda xaal ay ahaatay calamnimadu idriis wey nebi idriis waa yacquub wey waa ibraahim wey dhammaan waxaa la asmaada ambiyada waa wada cajamiba marka afar laga reebo dhammaan asmaada ambiyada nabigaad rabta magaciisa ku soo waa cajami marka laga reebo afar muxamedun salى اllahu alيه wasalam huudun calayhi الsalaam saalixun calayhi الsalaam shucaybu calayhi الsalaam afartaas waa carab ambiyada dhammaan magacyadoodu waa cajami marka afar laga reebo muxamedun salى اlahu alيه wasalam huudun calayhi الsalaam saalixun calayhi الsalaam shucaybun calayhi الsalaam afartaas ka reeb hadda kama hadlayna asmaada ambiyadoo dhan munsarif yaa ah maalayansarif yaa ah waxaan ka hadlaynaa yaa carabi ah yaa si cajami alfaad asmaada dhammaan waa wada cajami afartaan marka laga reebo afartaan waa asmaa carabiya saas darteed waa munsarif maalayansarif maaha waa munsarif afartan waxaad ku dartaa marka nuuxun iyo luudun iyo shiif ku dar saddexdaas ku dar nuuxun luudun shiifun saddexaas ku dar saddexaas ku dar afaraan awlahayni maxaan hadda ku darnay nuuxun luudun shiifun saddexaas nabi ku dar meeqaan hayna magacyadii marka toddobadaasaa munsarifa dhammaan asmaada ambiyada waa maalayansarif dhammaan marka toddobadaas laga reebo marka hore ku yidhi dhammaan asmaada ambiyadu waa ajabi marka laga reebo afar haddana marka waxaan ku yidhi dhammaan waa maalayansarif marka laga reebo toddobo toddobo toddobo toddobo toddobadii waxay noqdeen afarta carabiga iyo saddex oo cajabi oo ah nuuxun luudun shiifun alfaadi hadda idriis yacquub ibraahim dhammaan wadanisay maxaa yeelay idriis laba cilaa ku jirta koow waa calaf qof walba magaciisma idriis a hadda adigu ma guda kana dadka kama dhexeeyo waa calaf qof gaaraha loo bixiya waa calaf soo ma jeedin waaya carabnima waa ku jirtaa cajamnimana waa ku jirtaa maxaa loola jeeda cajami weeye lafdigan carab ma dejina cajamiyaa dejiyey wa intaasaa loola jeeda cajamnimada lafdigan markii ugu horeydo la isticmaalayey carabu ma dejin cajabiyaa dejiyey saasaa loola jeeda marka hadda idriis yacquub ibraahim saddexda waa malaysani saddexdooda waa isku mid mid walba waxaa ku jirta calamnimo iyo cajabnimo laba cilaa ku jirta fii cilataani labada cilo labadaba waa farac waxaad tidhaahdaa calamnimadu yay farac ka tahay yani tankiir ajaminimaduna inay farc ka tahay can ilcarabiya ah. maxaa yeele annaga meeshaan carabi aan uga hadlayno mogta ajamiga isagaa soo galay meeshaan asal waxaa noo annaga carab ah, carabiyan inla ka hadlayno anagu meesha carabiyaan ku barayna soo ma meeshaan waxaan u fadhino in ajami barno maya carabiyaan ku barayna marka carabiga asala meeshaan luqadan wixii kaloo soo dhex galaa waxaa laleeyahay waa farc halkaas marka cajaminimadu iyay farc ka tahay carabiga lafdiga ciladaa u laabayda cajabinimada macnaha yaa u laabee calamnimada mar maaha qalbintaas haddii lu wadhaad macnaha yaa u laaba calamnimada iska lafdigana yaa u laabana cajamiga ilaa lafdigaana cajamigu dejiyo saas daraaddeeda idriis yacquub ibraahim iyo dhammaan asbaada calamkaa cajamiga haddaan gelinno caamil jara maxaan leenaha marartu biidriisa wa yacquuba wa ibraahiima fadxaan ku jarayna ma dhihi karno marartu biidriisi ma dhihi karno mana tanwinin karno jaa idriisun ma dhihi karno jaa idriisu aan leh ra'aytu idriise tanwiin lama aqbalayo tanwiinna ma aqbalayo in kasre lagu jirana ma aqbalayo labadaasba lama tusi karo maxayna waa malansarif fiihi cilataani alcalamiyatu wacidmi farciyataani labaduba waa farc calamnimadu tankiiray farac ka cajabinimaduna carabiyay farac ka tarju ixdaahuma ilaa lafdi midaa lafdiga u laabanaya waati cajabnimada واأرى ilى الmعنى t kale manaha laabaya waa calamnimada ومiثaaل الcalamyةi calamnimadii miثaalkeedii maca tarkiibi tarkiib la jirkiisa xaalu ahaaday marka hadda hadda waxaan ku leeyahay marartu bidis icraab alule taas marka adaa lagaan raba qof kale maan la weydiinay marartu bidrisa adaa icraaba marartu ficil wa faacil bidris albaa xarfu jarin idrisa ism majruuru bilba وcalaamaة jri فatxaة ظaahiraة في akhiri نiyaabaة can اkasr لأnnahu ism laa ynصariف wاlmaanuc lo min aلصarfi alcalamiyaةu maعa اxukma khalaas وmiثaaل اcalamiyati calanimadii miaalkeedii maca tarkiiba xaal ay ahaatay macdi karibu ninka la yidhaah wa baclada ku magaalada la yidhah lubnaan ku taalla wa qaadikhan ninka magaciisa la yidhah qaadikhan fakruddiin xasan alfarkani iyo ninka kale magaciisa la yidhaahdo waa buzurjumihru sidaasaa loo shaqlaa buzurjumih heed waa reebanta ma fatisana buzurjumihru alaleey waa cajami iraniya soo ma jeedi cajami iraniya wa waa wasiirkii anuushirwan ninkii boqorkii la dhihi jiray anuushirwan wasiirkiisii wey ah, anuushirwan boqorkii la dhihi jiro farisiga ahaa boqorkaas wasiirkiisii weeye waxaa la dhihi jiray buzur jumihru ibnu sasan a la alhamdani hmm. alhamdani a marka fiiri miisaaladu kuu badinaa macdi karibu waa nin magaciisa baclabaku waa nin magaciisa waxraba waa magaalo magaceed lubnaan ku taalla madiinatun fii lubnaan wa soo ma jeedin wa qaadi khan waa nin magaciis qaadi khan fakruddiinaba la yidhaahdaaba xasan alfarqaani fakruddiinba waa wa buzur jumihru waa wasiirkii wasiiru anuushirwan wey boqorkii la dhihi jiray anuushirwan wasiirkiisii wey dhammaan waa maalaynsarif ismaada waa malansare macdii karibu waa malansare maxaa yeelay laba cila ku jirta labada cilo waa max midda koowaad waa carab dadkoo dhan lama yidhaha macdii karib magaalooyinko dhan baxlamaka lama yidhahdo dadkoo dhan qaadiikhaan lama yidhahdo busurju mihru dadkao dhan lama yidhahdo waa magacyaal gaaraho meelo gaara ah loo dejiyey waa carab marka markay dhammaan labada cilo waxay yihiin waa tarkiib iyo calamnimo alcalamiyatu maca tarkiib labaduba waa farac calamnimadu yay farac ka tahay can itankiir tarkiibkuna yuu farac ka yahay can ilifraad ifraad iyo tarkiib waxaa asal ifraad maxaa yeele fiiri tarkiib mogta waa shay shay la saaray intan lay saaray horta waa fardi iyo fardi in la helo kadibaa lays saaraa soo ma hadda fiiri derbigan waa dhagxaan la issaareen soo maa isisaaridda iyo midmid in loo helo iyaa hogeeyey midmidda hogeeyey khalaas marka tarkiib iyo ifraad iyo asala ifraad marka ifraad la helo mufrad iyo mufrad la helo aa laysisaaraa markaasaa tarkiib la hela marka waxaa leedahay murakabku yuu farac ka yahay ifraad ifraad macnaha yaa u laabana calamnimada lafdiga yaa u laabana tarkiib khalaas waa malaysa marartu hal miaal kulligood oo isku icraab marartu waxaan soo maray bimacdii kariba ninka la idhaha macdii kariba fiiri fadxaan saarayna kasra lama saari karo tanwiinna waa ka mamnuuc ma dhihi karo marartu bimacdi kariban bimacdi karibin midna ma dhihi karo lama tanwiiniyo malansarif tanwiin ma aqbalo marartu ficlu wa faacilu bimacdi albaa xarfu jari macdi kariba ism majruur bilba wacalaamatu jari fatxatu daahiraة fi akiri niyaabatan an niyaabatan can اlkasra لأnnahu ism laa yansarifu wاlmaanicu lahu min aلصfi alcalamiyatu maca tarkiib khalaas wa miثaalu اcalamiyati calamnimada miثaalkeedii maca ziyaadati alif wanuun xaal calamiyadu ay ahaatay ayadoo isimkii isla galeen lama cilo cilo waa calamnimo cilana waa ziyaadatu alif wanuun marwaanu ninka leedaha magaciisa marwaan wa cumaanu ninka magaciisa leedaha cumaan wa qadafaanu ninka leedaha qadafaan oo qabiilada reer qadafaan ku abtirsadaan wa cafaanu ninka magaciisa leedaha cafaan wa saxbaanu ninkii khadiib ka ahaa saxbaan saxbaan waxa weya waa saxbaan ibnu waail kaana khadiiban baliiqan yudhabu bihi اlmasl waa lagu mahmaaha waxaa la idhaha qofka aad u khudmada badan oo mufawaha aad u khudbeeya akdaru min saxbaan marka aad loo faanayo waaa ah, la saxbaan ba ka dara mael isaga loo soo qaata marka khudba laga hadlayo mahmaaha carbeed wey isagu qofka marka khudbada lagula yaabo oo laleeyahay khudbay ogaa a ah, waxaa la idhahdaa akhdabu min saxbaan saxbaan ba ka khudbo badan macnaha saxbaan waa meesha ugu sarayda khudbayntu ka gaaro waa nin khudbada tusaale loogu soo qaato markaasaa mahmaah laga dhigo waxaa la idhahdaa akhdabu min saxbaana saxbaan ibnu waail weeye wa sufyaanu wa cimraanu wa qaxdaanu wa cadnaanu dhammaan waa dad magacood iyo qabaa'il magacood qabayladana waa oday ay ku abtirsadaan magaciisa dhammaan hadda dhammaan asmaadaana waa malaysar marwaanu cusmaanu qadafaanu cadfaanu saxbaanu sufyaanu cimraanu qaxdaanu cadnaanu waa malansari dhammaan waana isku mid laba cilaa ku jirta mid walba labaduba waa farac midu macnahay u laabay midna lafdiga labada cilo ku jirta dhammaan calamnimo iyo ziyaadatu alfanuwa labaduba waa farac calamnimo waxay farac ka tahay can tankiir ziyaadaduna masiidu calayh iiriya shay waa la ziyaadiyey markii la leeyahay asal kastoo meesha wax ma oolin ah, hadda haddaan idhaa iiriya marwan aliftiya muuntaa ziyaadaha haddaan idhaan awel meesha xaa yilay marwa soo maha ah, marka ziyaadadu yay fanac ka tahay maziidu calayhigaad leedahay maziidu calayhi midkan la siyaadiyey ah, ziyaadatu alfanuunku waa fanac yay fanac ka tahay can ilmaziidi calayhi aad leedahay can ilmaziidi calayhi macnaha yaa u laabanaa lafdiga yaa u laabanaya xuruuftaana lagu lafdiga lagu siyaadiy lafdiga wey wa la siyaadiy marka hadhow maga caraabayna marartu waxaan soo maray bimarwaana maxaa leenaha marartu ficlun wa faacilun bimarwaana albaa xarfu jari marwaana ismu majruuru bilba wa calaamatu jari fatxatu daahiratu fi akhirihi niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarifu wاlmaanicu lahu min asarfi alcalaniyatu maca ziyaadati alnuun waxaa lagu leeyahay cumaan labada cilo ku jirta sheeg haye yaa sheegaya haye sheeg adig labada cilo ku jirta cumaan alcalaniyatu maca ziyaadati alnuun haye farac yay ka yihiin calamnimadu yay farac ka tahay calamnimadu yay farac ka tahay haye tankiir can tankiir ay farc ka tahay ziyaadaduna inay farc ka tahay masiidu calayhiga waa yahay lafdiga yaa u laabanaa ha ziyaadadaa u laabanaya macnaha yaa u laabanaa calamnimada maasha allah intaasaa lagaa rabaa wax kale ma lagaa rabo wa misaalu lcalamiyati calamnimada misaalkeedii maca wasni lficli xaal ay ahaatay ayadoo isimkii ay iskula jiraan calamnimo iyo wasnulficil halkaasa noo jooga lama badiyo maala insarif waa la kabaystaa wallahu subxaanaه wa tacala aclam sala اllahu alى nabiyina mxamed